بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الثلثان والثلثان للبنات جمعان مزاد عن وحيدة فسمعان wahwa kadaaka libanaati libni fafhama qaali fahma saafi dihni wahwa liluktayni famaa yaziidu qadaa bihi alaxraaru waalcabiidu hadaa idaa kuna liummin waabin ow liabin faxkum bihaada tusibii bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa inoo soo dhammaaday lixdii farad ee ilaahay lixdii ilaahay alfuruud almuqadara fi kitaab illah lixdii saddexdii hore ayaa inoo dhammaatay saddex saddexna gaar baa la isku raacin jiray saddexna gaar waxaynu qaadanay nuskii iyo rubucii iyo umunkii baynu qaadanay halkana waxaan doonaynaa inaynu ku qaadanno saddexdii dambe kolkaa dariiqii la odhan jiray tadeliga ayuu sheekhu ku socdaa oo nus buu ka bilaabo kii ugu weynaa ahaa rubuc buu ku xijisiiyo kii kusoo xigay umun buu ugu dambeyso kii ugu yaraa ahaa xaggana uluaan baa u weynaayu ka bilaabay ulu buu ku xijisiy sudus buu ugu dambeysiinaya dariiqatu tadali dariiqii la odhan jiray ayuu ku socdaa uluaankii baynu hadda bilaabaynaa ulaankii uluaanka cidda wax ku dhaxasha ayaan doonaynaa inaan ogaano auluaan nuska imisaa ku dhexli jiray horta culima nus nus yaa wax ku dhexli jiray shan qof baa nus ku dhexli jiray okay shantaa nuska wax ku dhexli jiray maxaa nin ahaa maxaase dumar ahaa zawjkoo quraa nin ahaa imisaa dumar ahaa afarta dumarkii maxay kala ahaayeen waa bintada bintulibniga ah waa bintada bintulmeydka ah bintusulbiga iyo bintulibnida iyo ukhta shaqiiqaa iyo ukhta liaba afartaa zawjka marka laga tago kuwii nuska qaadan jiray ila zawjku marka la fogeeyo rubuc buu tegeye afartii dumar ahaa unbaa halkan imanayo uluaan ku dhexlaya markay jamac noqdaan qoladii nuska ku dhexli jirtay ee dumarka ahaa ee afarta ahaa unbaa markay jamac noqdaan uluaan imanaya haddaba uluaan yaa wax ku dhaxla waa afar qolo afar baa uluaan wax ku dhaxla oo halkeen ka ogaanay inay afar yihiin beydkii muxuu ahaa aan isku ogeyn dabdu dawi lfuruudi min baxri rajaz khudhu murataban faqul habaa dabaz habaa iskaga tago dabaz baan doonaynaa dabaz dabaz waa daalkaan ujeednaa markaa faqul habaa dabaz daalkaasaa uluaankiihi daalku imisu ahaan jiray culimo afar buu daalku ahaa uluaanka afar baa wax ku dhaxla afartaa waa inaad si fudud u magacaabi kartiin waa banaadka iyo banaatulibniga iyo akhawaadka shaqiiqaadka ah iyo akhawaadka liabka um- ah akhawaadka liabka ah afartaasaa ulusaan ku dhaxla afarta ulusaanka ku dhaxla afartaa aan nidhi ulusaan bay ku dhaxlaan saddex kamida ilaahay baa qur-aanka ku sheegay saddex kamida ilaahay baa qur-aanka ku sheegay subxaanahu wa tacaala banaadka ilaahay baa sheegay oo rabbi wuxuu yidhi fain kuna nisaaan fowqa natayni falahuna uluaa maa taraka nisaaan fowqa natayni falahuna uluaa maa taraka fain kuna haddii ay yihiin nisaaan fowqa natayn falahuna ulua maa tarika waa banaatu sulbigii banaatu sulbigii uluaan ayay leeyihiin maalka ulutaankii ayay leeyihin uluaa buu rabi yidhiyo nuunkii baa laga tegey waxaa looga tegay lilidaafa falahuna uluaa uluaani bay ahayd laakiin maa markii loo idaafeeyaa nuunka la xadfay falahuna uluaa maa taraka banaadkiibaa halkaa ku sheegan si sariixa haddaba banaadku markay halkaa ku sheegnaadeen akhawaadkana aayad kale ayuu rabbi ku sheegay oo wuxuu yidhi fain kaanat athnatayni akhawaadku laba haddii ay yihiin falahumaa athuluthaani mima taraka akhawaadku haddii ay laba yihiin iyo wax ka badan ama laba haddii ay yihiin waxay qaadanayaan maxay huluhaan iyo wax ka badan eh, huluhaan bay qaadanayaan huluhaan huluhaa atarika ayay qaadanayaan waa akhawaadka culimadu waxay ku ijmaaceen akhawaadkaa rabi uu leeyahay falahumaa athuluthaani mima taraka akhawaadka liumkiihi inayna ku jirin akhawaadka liumkiihi kuma jiraan oo iyaga akhawaad oo sudus qaata ayaa jira akhawaad kale oo ulu qaata baa jira ulu akhawaad ulu qaata ayaa jira oo uluka tegaya oo rabbi subxaanahu watacaala iyagoo akhawaad ah oo ikhwo laleeyahay ulu qaadanayaan fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulusi qoladaa laga hadlaya fahum shurakaau fi ulusi laleey waa walaalo kolkaa walaalaha uluska wadaagaya waa walaalaha liumkaa bay aimadu ku ijmaaceen walaalaha liumka ah ayaa ulu wadaaga walaalahan ulusaanka qaadanaya mataqaanaa ulusaanka walaalaha qaadanaya ee aayaddani ay sheegayso ee rabbi ina leeyahy fain kaanat thnatayni falahuma ulusaan waxaa lagu ijmaacay laba qaybood oo afartii kamida inay yihiin walaalaha akhawaadka shaqiiqaadka ah iyo akhawaadka liabka ah aayaddu inay ka hadlayso ayuu ijmaac ku guntamay halkan haddaba aayaddan laba laba akhawaad baa ku jira akhawaad shaqiiqaada iyo akhawaad liaba yaa laga aamusay markaa yaa laga aamusay markaa oon oon afartii kooxood qur-aanku una si sariixa inoogu magacaabin banaatulibnigii baa laga aamusay banaatulibnigii banaatulibniga marka aan dooneyno iyaguna hulusahan bay qaataan qole waxay yidhahdeen waxaa loo deliishanayaa isla aayaddii banaadka loo deliishaday fain kuna nisaaa fawqa snatayni falahuna ulua maa taraka falahuna ulua maa taraka uluaan bay qaadanayaan sidii banaadkuba ay u qaadanayeen ayay banaatulibnigu oo waynagii lahayn weladka iyo weladulweladka ma ku wada dhici karaan magacan quray weladihii ma ku wada dhici karaa xaqiiqe iyo majaaz buu ku yahay bay qola yidhaahdeen qolooyinka qaarna xaqiiquu ku yahay bayba yidhaahdeen qolooyinka qaar waxay yidhaahdeen war maye banaatul ibniga yaan la odhanin banaadkaa looga qiyaastaye ee banaadka aayad banaadkaa loo daliishanaya ayaan la odhanine ha la yidhaha looga qiyaastay hadda asalba meydka marka la eego jihooyinka loogu soo dhawaado jihada ugu xooga badani maxay ahayd albunuwa soo maahayn ama furuucda sooma furuucda furuuc iyo usul iyo xawaashi baynu saddexdaa jiha loo kala qaadi jiray xawaashida xawaashi qariiba oo walaalaha iyo waxay dhaleen iyo xawaashi baciida oo adeerada iyo waxay dhaleena haddaba waxaad eegtaa marka jihooyinka la eego yaa jihada ugu adagi waa jihadee waa furuucda sow maaha yaa kusoo xiga furuucda usuusha yaa kusoo xiga xawaashida haddaba akhawaadka oo xawaashiihi kol haddii uluaan ilaahay qur-aanka ku sheegay iyagoo xawaashi ka socda hadduu ilaahay akhawaadka uluaan u qiray markay jamca yihiin ama labiyo wax ka badan ay yihiin banaatulibniga oo furuucihi waa min baabi owlaa oo aayaddaasaa looga qiyaasanaya akhawaadka sheegtay jiha way u kala xoog badan yihin oo dee xaj xijaabkaabaa lagu yaqaanaaba oo xagga xijaabkaa laga garanaya taa ayay yidhaahdeen banaadka banaatulibniga ana uluaan ha la siiyo afartaa qodob ayaa horta uluaanka qaata toban shardi baa loo shardiyaya culimo shuruudda ay uluaanka ku qaadanayaan toban shardi banaadka hal shardi baa loo shardiyi banaatulibnigana laba shardi baa loo shardiyi akhawaadka shaqiiqaadkaa ah saddex shardi baa loo shardiyi akhawaadka liabka ana afar shardi baa loo shardiyi u fiirsada banaadka maxaa loo shardiyayaabanu nihi banaadka marka la doonayo hal shardi baa banaadka loo shardiyayaa banaatusulbiga waxaa loo shardiyayaa cadamulmucasib nin casabeeyaa yuuna jirin banaadkani wax casabeeya yuuna jirin cadam lmucasib waa shardiga ragga qaarkood baa yidhi banaadka cadamulmucasib qurayaan lagu daynine laba laga dhigo oo tacadudna ha lagu daro tacadud inay tacadudaan ilan hadday bintadu waaxido noqoto ulusaan ma lehe ayay tegi nuskii aan soo dhaan aan soo dhiganay bay tegeysaa nuskii ayay tegeysaa kolkaa banaadkana tacadudna haloogu ha loogu dara bay yidhaahdeen laakiin aduu cadamulmucasib qaado wax casabeeyaa yuuna jirin banaadka shardi cadamulmucasib la yidhaha baa loo shardiyaya waa muhiim shardigaas banaatulibni oo cadamulmucasibku waxa weye walaalkood yuuna jirin walaalkood meydku markuu habla ka tago haddii walaalna uu ka tago dee hulusaan qaadan maayaane lidakari milu xadilunhayeyn buu dhaxalkoogu noqon banaatulibniga laba shardi baa loo shardiyaa muxuu noqonayaa labada shardi banaatulibni markaynu ka hadlayno uluaan si ay u qaataan laba shardi baa loo shardiyaa waa cadamulmucasib nin casabeeya yuuna jirin cadamulmucasibi nin iyaga casabeeya waa walaalkood iyo inaadeerkood yaan la helin cadamulmucasib nin casabeeya waa o shardiga labaadna cadamulfarcilwaarii min awlaadi sulbi baa la yidhaahdaa meydku yuuna awlaadu sulbi faraca oo dhaxlaya yuuna jirin oo ama ibni ah ama binta ah ayayna jirin labadaa shardi ayaa banaatulibnigana loo shardiyaa cadamu lmucasib iyo cadamu lfarci lwaari min awlaadi sulbi akhawaadka shaqiiqaadkaa ah saddex shardi baa loo shardiyaa cadamu lmucasib baa loo shardiyaa oo min akhin aw min akhin aw abin ah cadamu lmucasib jirin oo min akhin ah walaalkood lama ogola waa akhawaadka hadda shaqiiqaadka ah waxaa kaloon la ogeyn mucasibka dee waa waxa wey waa akha iyo iyo awowga min akhin aw jadin walaalkoodna yuuna jirin awowgoodna yuuna jirin ile awowgu walaalaha hablaha ah walaalaha uu casabeeyaaye waa shardiga koobaad cadam lmucasib oo mucasibkaasi walaalkood iyo awowgood weeyi wa cadamul asli baa la yidhaahdaa wa cadamul asli shaqiiqaadku markay ulusaan qaadanayaan cadamulab cadamulab aabbana yuuna joogin ila aabbu u xijaabiye aabbu horta yaad ugu soo dhawaateen adaanku ugu soo dhawaade anoo jooga meesha imin maysiinunbu odhan awowguna muusaa u xijaabo ma xijaabi karo awowgu hal derajo ayuu meydka ayuu ka tirsaday aabbu ka tirsaday iyaguna akhawaadkuna maxay meydka ka tirsadeen aabba waynu simanahay unbay odhanayaan adna aabbaad ugu dhawaatay annana aabbaan ugu dhawaanun bay odhanayaan kolkaa halkaa waa way laiska heshiinaya hablaha iyo awowgu way heshiinayaan xagga dhaxalka laakiin hablaha iyo aabbuhu dhaxalka kuma heshiiyaan habluhu kabahay qaadanayaan markuu aabba meesha yimaado shardiga labaad maxaynu nidhi cadamulab baynu nidhi aabbayuuna meesha joogin shardiga saddexaad cadamul farcil farax farac wax dhaxlaya oo meydku uu ka tegey yuuna jirin isna cadamulfarci lwaaris farac waarisa oo wax dhaxlaya oo meydku uu ka tegey yuuna jirin cadamfarciwaari waa ibnigii iyo bintadii iyo ibnulibnigii iyo bintulibnigii iyo kuwaas linjiyooyinku way kala awood badan yihiin kuwaas yayna jirin waa shardiga saddexaad ee loo shardiyayo saddex shardi bay akhawaadku qaateen markaa shaqiiqaadkii akhawaadka liabki afar shardi bay leeyihiin akhawaadka liabka afar shardi baa loo shardiyaa cadamulmucasibi waa walaalkood iyo awowgood cadamul abi waa aabbihiiyo dee walaal meesha waxba kama hadduu aaba joogo cadamulfarci lwaariثi oo ibnibni ibnia ama bintaa ama ibnia ama ibnulibniya ama bintulibniya cadamulfarci lwaariثi waa shardiga saddexaad shardiga afraad waa cadam اlkhwa alashiqaa eh, ama cadam اlakhawaati shaqiiqaat mufradan aw muhanan aw jamcan walaalo shaqiiqa yaan la helin oo meesha laga helin ashiqada ayaa ka dhow e ashiqadaana yaan la afar shardi kolkaa labada hablood ee walaalaha shaqiiqada iyo shaqiiqaadka iyo iyo liabku imise shardi bay isla toddoba shardi bay isle shaqiiqaadku waa saddex shardi liabkuna waa afar shardi toddoba shardi bay isla leeyihiin banaatulibnigu maxay iyaguna lahaayeen laba shardi imise isku noqonayaan sagaal banaadkuna imisay lahaayeen xabad bay lahaayeen banaadku toban tobankaa shardi marka la helo uunbay afartan kooxood ulusaan wax ku dhaxlayaan oo la odhanaya maalka saddex isleeg ha laga dhigo oo laba hanala siiyo saddex isleeg ha laga dhigo oo labahana la siiyo sidaasaa loo dhaqmaya culimo wulusaani ulusaanku lilbanaati hablaha ayuu usugnaaday banaat ayaa iskale ulusaanka sheekhu wuu jamciyey hablihii oo lilbanaati buu yidhi ibnu cabaas ayaa qabaa hablaha in la jamciyo oo banaad laga dhigo markay ulusaan qaadanayaan waa madhab ibnu cabaas laakiin madhabkii jumhuurta ma aha ibnu cabaas baa ku tegey hablaha ulusaanka qaadanaya waa saddex iyo wixii ka badan xabaddu maxay qaadan jirtay xabaddu nus bay qaadan jirtay labada ayaa kolkaa la hayaa jumhuurtu waxay geliyeen labadu inay ulusaanka qaadanayaan labadu inay ulusaanka qaadanayaan oo qolada uluaanka qaadataa waa labiyo wixii ka badan ibnu cabaasna wuxuu leeyay labadu nuskay qaadanayaan labadu yay qaadanayaan buu ibnu cabaas leeyahay nuska aayaddan qur'aanka ah ayuu ibnu cabaas deliishanaya ayuu leeyahay aayaddan miyaydaan arkayn ilahay wuxuu markuu ablaha ka hadlayey fain kuna haddii ay yihiin nisaaan dumar fawqa natayni laba ka badan laba ka sareeya laba lama odhanin laba fawqa natayni baa la yidhi laba ka sareeya ayaa la yidhi ka sar fawqa baa meesha la keenay fawqa natayni falahuna waxaa usugan uluaa maa taraka uluaa maa taraka waxay ka tegeen uluaankood baa usugan waa markay laba ka badan yihiin si saraaxatana buu ilaahay u sheegay wixii laba ka badan labada laftooda bal ka warrama qole waxay idhahdeen akhawaadka ha looga qiyaasto oo ilaahay akhawaadka wuu caddeeyey labadoodu inay ulusaan qaataan oo maxaa la yidhaha akhawaadka fain kaanataa alifkaasi waa litaniyo isnatayni laba hablood oo walaala ah haddii la helo falahumaa auluaani mima taraka habluhu habluhu ama shaqiiqaad ha ahaadaan ama liab ha ahaadaane laba hadday noqdaan ulusaan bay qaataan banaadkan meyidkuna haddaba laba hadday noqdaan waa laysku khilaafayo ibnu cabaas iyo jumhuurta isku khilaaftay ibnu cabaas labada laftooda wuxuu leeyahay hanaloo geliyo halkee nuska ee laba wixii ka badan sida ilaahayba fawqa snatayni uu yidhi jumhuurtu waxay idhahdeen ereygan fawqaa miyayna dhici karayn inay silo tahay ereyga zaaidka abaa afka lagala xishoodaayo sila loo yaqaanaa mufasiriintu silo kolka siladuna waa macno la-aan hamoodin tawkiid bay ugu jirtaaye macnihii loo yaqaanay uguma jirto fawqadan haddii eh, silo laga dhigo ama zaa'ido laga dhigo maxaa soo boodaya markaa fain kuna hadday yihiin nisaaan dumar inatayni laba labaa ah, falahuna ulua maa taraka waad aragtaa laba haddii la yidhahyo kolkaa fawqada laga tago oo inataynkun la qaato waxaanu aragnay bay idhahdeen aayad kale oo fawqada aan la macnaynaynin oo sila laga dhigayo ilaahay baa aayad kale ku yidhi fadribuu fawqa alacnaaqi fadribuu ka garaaca fawqa alacnaaqi qooraha meel ka sarraysa qoortu waa intanuun madaxa iyo eriyadana intaan aqoornayn meel ka sarraysa war waa qoorta lafteeda ka gawraca marka lagu leedahay qoorta laga gawracma meel ka sarraysa laga gawraca fadribuu fawqa alacnaaq fadribuu alacnaaqa unbaa um loo jeedaa qoorta ku dhufta unbaa um kurka ku dhufta unbaa um loo jeedaa macnaheegu oo qoorta ku dhufta kolkaa sida fawqadaasiba ay sila u tahay tanna sila haw noqoto jumhuurtu qaabaan qaarkoodna waxay yidhaahdeen war maye aayadda iyo taakhiir baa ku dhacayoo fain kuna hadday yihiin nisaaan dumar ithnatayni labaa iyo famaa fawqu waxa ka sii badan ithnatayni laba iyo famaa fawqu waxa ka sii badan waa laba iyo wixii kasii badan baynu oo fawqadu ithnataynkay ka dambeysay adigu almuhim halkaasaynu aragnaa inatayn iyo famaa sunnada rasuulka soo aroortay waxay tilmaamaysaa saxaabi sacad la odhan jiray laba hablooduu ka dhintay inuu rasuulku uluaan siiyey taasi si toosay u cadaynaysaaba uluaanka inay qaadanayaan labada hablood laakiin ibnu cabaas nuska ayuu siinaya sheekheenu wuxuu yidhi wauluaani uluaanku lilbanaati hablaha ayuu u sugnaaday jamcan iyagoo jamaca welibana jamcan iyagoo jamaca welibana jamcan waa xaalo wa huluthaani lilbanaati lilbanaati waa khabar jamcan iyagoo jamaca labadii talo xaguu geeyey sheekhu wuxuu isarkay labadii inuuna ka hadal oo jamacnimadaa iyo xagga aayadda waafaqay xaggan dambuu ku caddeeyey maabuu u sugnaaday zaada ka kordha can waaxidatin mid ee fa si fiican ii dhegeyso fasamcan fasmacnii idhegeyso samcan dhegeysi wixii mid ka badan ayaa uluaanka qaata bu yihi ma maadani haddaba waa bedelo waxaa laga bedelayaa lilbanaatigii baa laga bedelayaa wauluaani uluaanku lilbanaati buu usugnaaday maabuu usugnaaday maabuu usugnaaday zaada ka ziyaaday can waaxidatin mid ka ziyaaday ee fasamcan si fiican udhegeyso culimada qaarkood waxay idhaahdeen ereygan maa ihi bedel maahee khabar aynu ka dhigno oo khabar ha la icraabo lilbanaati buu u sugnaaday jamcan iyagoo jamaca wa huwa jamcu ka way zaada ka ziyaada can waaxidatin mid ifa samcan idhegeyso shadrigan sheekhu si fiican wuxuu ugu xaliyey maa zaada can waaxidatin fa samcan markuu yihi labada hablood inay uluaanka ku jiraan ayuu caddeeyo qowlkii jumhuurtu raacay laakiin shadriga hore qowlkii ibnu cabaas baa la moodayay inuu raacayo qowlka ibnu cabaas ma raacin qowlka jumhuurta ayuu raacay shadriga hore ka ibnu cabaasba ayuu waafaqsanaa xaggan dambuu ku caddeeyey laakiin jamaca wuxuu uga jeedo oo sidaba ereyga jamaca luqooyinka dee afcarabigii afcarabiguunbaa labada unbaan jamaca ka dhigine soomaaliga labadu jamac weeyaan ingiriisiga labadu jamac weeyaan afafkan kale oo dhan laba markaad aragto jamac weeyaan luqooyinku waa mufrad iyo maxay noqdaan luqooyinka maxaa loo qaybiyaaba inuu mufrad iyo iyo jamac musanimaba jiraba dee luqooyinka kale af soomaaliga nin iyo rag waxa udhexeeya maad garanaysaa nin iyo rag nin iyo rag waxba uma dhexeeyaan laba nin hay odhan labadu waa tira e eh, tiro lama doonayo adoon tiro sheegin oo meesha ayna tira ku jirin baa lagaa rabaa inaad ku hadli karto waa nin iyo ragun kolkaa jamaca usuulu fiqigana dee muana xataa jamacaba lagu dara qaar badan meelo badan aad aragteen kii lagu darayo sheekhu haddaba jamcan uu isticmaalay ma ibnu cabaas buu waafaqayaa baynu nidhaa oo waa madhabkii ibnu cabaas shadriga hore mise waxaynu nidhaahnaa luqooyinkii kale khilaafkii ku jiray musanuhu sidiisaba jamca ha noqdo luqooyinkii kalu waafaqaya may luqooyinkii kalu waafaqayaabaa la odhan karaa waayo ibnu cabaas shadriga dambaa diiday maa zaada can waaxidatin fasamcan mid wixii ka badan ayaa qaadanaya uluaanka buu yihi halkaa hablihii baan kaga baxnay wauluaani uluaanku lilbanaati hablaha ayuu u sugnaaday jamcan iyagoo jamaca hablahaasi wa huwa jamcu maaka weeyi zaada ka ziyaada can waaxidatin mid quraka ka ziyaada ee fasamcan si fiican u dhegayso fasamcan samcan wa huwa isagu kadaalika waa kadaaka waa kaasoo kale wa huwa isagu kadaaka kaa horoo kale isagoo ah libanaati libni ibniga wiilka ah banaadkiisiibuu u sugnaaday ifafhamniyahu fahan maqaalii hadalkaygan fahan fahma saafi dihni dihnigiisu miduu saafi yahay fahankii oo kale oo maxay saafi ka ah min ashukuuki waalawhaam mid shaki iyo wahmi qalbigiisu uu nadiif ka yahay siduu wax u fahmo oo kale noo faham buu yidhi banaatulibniguna uluaan bay qaadanayaane qoladii labaad buu sheekhu u gudbay wahwa kadaaka buu yidhi ereyga kadaaka qaacidada fuqahada soo ma taqaanin waxa la idhaha hadii kadaaka aad aragtay fuqahada meesha khilaaf baa jira kadaaka kolka khilaafku xagga daliilka yaa la deliishanayaa ma qiyaas baan deliishanaynaa ma aayadda lafteedaan deliishanaynaa maxaa laga yeelayaa agga xagga daliilka waxa loo deliishanaya ayuu warku ka jiraa wa huwa uluaanku kadaaka kaa horoo kale isagoo ah libanaatilibni ibniga oo meydka meydka in meydka wiilkiisa abaan doonay meydka wiilkiisa hablihiisa ayuu usugnaaday banaatulibniguna waxay qaadanayaan maxay ulan kolkaa kadaakada xagguu kala mid yahay xaggay banaadka kala mid yihiin ila ulusaan qaadashada wuu caddeeye oo kadaalika tashbiih maahe wa huwa waa ulusaankii libanaatilibnina waa khabarkii intaasi tashbiih uma baahna oo u caddeeyey ulusaanka inay banaadku qaadanayaan banaatulibnigu qaadanayaan kadaakad waa xaggee kadaakad waxa weeye xaggii laba wixii ka badnaa xaggii shardiga kadaaka saasoo kale iyagoo ah oo wixii laba ka badana laba iyo wixii ka badan kalo waxay ka dhigan tahay inantu hadday inan qura banaatulibnigu hadday inan qura bintulibni haddii la helo qura bintulibnigaasi thulusaan ma lehe maxay yeelanaysaa bintulibnigu thulusaan ma lehe xaggay tegeysaa nuskiibay dib ugu noqoni haddii shuruudihii ay hesho ay dhammaystirato nuskii waxa ku qaadatabaa la odhanaya oo ree nus bay noqonaysaa kadaakadu waa xagga cadadkii ayaa kolkaa kadaaka laynaga leeyahay sheekeenna waxaa la arkay halkan se uma haysid ee wahuwa buu yihi uluaanka markuu damiirka u celinayey wahuwa wahuwa kolkaa waa maxay sow damiirka mufrad kama dhigin meel kaloon soo marnayna wuxuu lahaa wathuluhaani wahuma tamaamu ma ma xasuusantihiin xagga hore maynaan ku soo marin abyaaddeennan hore miyaynaan ku soo marin wuluaani wahuma tamaamu faxfadfa kulu xaafidin imaamu wuluaani markuu halkaa lahaa damiirka muxuu ka dhigay wahumaa buu yihi oo labuu ka dhigay damiirka halkeenana damiirka muxuu ka dhigay markuu marayey wahuwa buu ka dhigay oo waa sidee goormuu sheekhu saxan yahay ma markuu wahumaa leeyahay buu saxan yahay mise markuu wahuwa leeyahay buu sheekhu saxan yahay goormaynu nidhaha sheekhu wuu saxan yahay labaduba waa sax wahumaa marka la wahuwa marka la eegana waa bictibaari lafdi labadaba waa u sax wahuwa lafdigan ulusaanihi libanaatibni banaatulibnigiibuu u sugnaaday kadaaka kaa horoo kale isagoo ah oo markay laba iyo wax ka badan gaadhaan banaatulibnigu ulusaan ha qaataan fafham haddaba fahan maqaaliya hadalka igan ereyga maqaaliya soo ma haysid ereyga maqaaliya maqaali waa maxay maqaali waxaynu u haynaa masder miimiya weeyi maqaali waa masder miimiya maqaali masderkan miimigaa ah ayaa mafcuul laga dhigayaa oo fafham looga dhigayaa fafham niyahow fahan maqaali qowlkayga fahan fahma saafi dihni dihnigiisa iyo maskaxdiisu miday saafi tahay siduu u fahmo oo kale u fahan sidaa ayuu hadalkii udhigay halkaana waxaynu kaga baxnay culimo banaatulibnigii inay ulusaan qaadanayaan banaatku hal shardi bay lahaayeen banaatulibniguna laba shardi bay lahaayeen labadaa shardi marka loo ilaaliyo akhawaadkii oo shaqiiqaada iyo akhawaadkii oo liab ah ayaa inoo dhiban wa huwa ulukii wahuwadani ulukii bay ku dhacaysaa lilukhtayni laba hablood buu u sugnaaday iyo famaa yaziidu wax ka sii badanaya ulika yaa qaadanaya bu ihi sheekhu laba hablood iyo wax ka sii badan ayaa horta uluaanka baan doonaya uluaanka wa huwa uluaanku lilukhtayni laba hablood buu u iyo famaa yaziidu wax ka sii badnaanaya laba hablood iyo wax ka badan ulaan bay qaadanayaan ilaahay baaba qur'aanka ku caddeeyey oo yidhi fain kaanat anatayni falahuma uluaani mima taraka laba hablood iyo wixii kasii badani uluaan ha qaataan buu yihi talow labadan hablood ma hablihii shaqiiqaadka ahaaba mise waa hablihii liabka ahaa waa ayo wahuwa lilukhtayni famaa yaziidu markuu yihi labadan hablood waa labadan hablood waa shaqiiqaadkii waayo xagga dambuu inooga sheegayaa beytka soo socda wuxuu odhanayaa haadaa idaa kuna liummin wa abin haadaa idaa kuna liummin wa abin markay shaqiiqaad yihiin weeyi saddex shardi bayna ku camal falayaan uluka ku qaadan cadamulmucasib inuu jiro oo walaal iyo awow ah cadamulabna inuuinuu jiro cadamulab aabbala-aanna inay meesha taallo mucasib inuuna jirin aabbana inuuna jirin oo cadamulab ah ka saddexaad maxaynu lahayn cadamulfarci lwaari farac waariihi isaguna inuuna jirin farac waariihi inuuna jirin saddexdaa shardi ayay ku qaadanayaan hablahani uluaanka wa huwa ulutaankii lilukhtayni laba walaala abuu u sugnaaday iyo famaa yaziidu wixii ka sii badan labadaa walaalaha ah qadaa waxaa xukumay bihi kan waxaa xukumay ulutaanka inay qaadanayaana alaxraaru ragga xorta ah baa xukumay walcabiiduna way fatwoodeen addoommaduna way fatwoodeen hadaba yaan la odhanin qadaa bihi waxaa xukumay alaxraaru ragga xorta ah iyo wlcabiidu addoomadiibaa xukuma yaan la odhanin ilan addoommadu qaadi noqdaane addoonku shuruudaha qaadigam inuu xor yahay maan la odhan jirin lagu dari jirin haddaba qadaa bihi laxraaru walcabiidu marka laleeyahay waa baabkii loo yaqaanay calaftuhaa tibnan wa maaan baaridantii weeyi calaftuhaa tibnan tibni baa waagaan siiyey wa maaan baaridan wasaqaytuhaa saqaytu baa ka xadfan haddaba qadaa bihi waxaa xukumay kan alaxraaru raggii xorta ahaa wa aftaa waxaa fatwooday alcabiidu addoommadii addoommadu way fatwoodaanoo addoonku hadduu sheekh noqdo caalima dee wuu fatwoonayaa laakiin maxkamadda ma fadhiisanayo qadaa bihi alaxraaru walcabiidu masaladii halkaa ayuu sheekhu kaga baxayoo warkan ah alaxraaru walcabiid markuu sheekhu leeyahay alaxraar walcabiid markuu sheekhu leeyahay cumuum buu uga jeedaa dadku waxay yihiin xor iyo addoonuun dhammaantood masalada way ka hadleen war dadkoo dhan baa ka hadlay inay labada hablood ay qaadanayaan ulusaan hadalba kama taagna markaa kol haddii xor iyo adoonba laga hadlay intii udhexaysana de way ka hadleenuun saddex shardi ayay ku qaadanayaan ulusaanka haadaakani ulusaan qaadashadani haadaakan ulusaanka inay qaataanihi idaa kunna waa markay habluhu u ahaadaan liummin hooyo iyo wa abin aabbo hooyo iyo aabo markay meydka ay wada dhaleen ay shaqiiqaad yihiin shaqiiqaad ow amase abin aabo qura markay u ahaadaan akhawaadka liabkiihina uluaan bay qaadan afar shardi markii la helo ayay uluaanka qaadan ow liabin afarta shardi la rabaa waa cadamulmucasib oo walaal iyo aabba oo awowa shardiga labaadna waa cadamulab aabba inuuna jirin oo ilan u xijaabiye shardiga saddexaadna cadamulfarcilwaaris weeye farac waaria meydku inuuna ka tegin shardiga afraadna cadamu shaqiiqaad ama cadamu ashiqaa sawaaء akaanuu almufrad wاlmuhana wاlmajmuuc intuba waa wada siman yihiin afartaa shardi bay akhawaadkanina ay ku qaadanayaan uluaanka waxaana loo deliishaday isla aayadii hore ee shaqiiqaadka loo deliishaday un baa leabkana loo deliishaday facmal niyaho haddaba ku camal fal bihaadaa kan ku camal fal tusib xaqa waada siibiye famal faxkum bay riwaayooyinka qaarkoodna qoraan faxkumniyahow xukum bihaadaa fii haadaa kan dhexdiisa tusib waada siibiye ismu ishaaraha haadaama wuxuu u noqonayaa ikhwada liabka ah ee akhawaadka liabka shaqiiqaadka ah mise afarta masaleba ragga qaarkood baa afarta masaleba u celiye afarta masaleba haloo celiye bay yidhahdeen waxaan u malaynaya halkaas inoogu joogaa baabka halkaas ku dhamaaday soo maaha macnuhun baan isa saaraynaa wauluaani ulutaankii lilbanaati hablihiibuu u sugnaaday jamcan jamc marka ay yihiin wa huwa jamcu maa ka weeyi zaada ka kordha can waaxidatin mid qura ka kordha ee fa samcan maqal wa huwa uluaanku kadaaka kaa horoo kale isagoo ah libanaatilibni ibniga banaadkiisuu u sugnaaday ifafhamniyahu fahan maqaalihi hadalkayga fahma saafi dihni dihnigiisu miduu saafi yahay siduu wax fahmo oo kale wahuwa uluaanku liukhtayni laba hablood buu usugnaaday iyo fama yaziidu wax ka sii badanaya qadaa waxaa xukumay bihi kan alaxraaru ragga xorta ah iyo walcabiidu addoommaduna way fatwoodeen haadaakani idaa kuna waa markay u ahaadaan ama yihiin haadaa idaa kuna waa markii la helo kuna kuna waa taam nuunkan shegani waa ismigeegii waa faacilkeegii haadaakani idaa kuna waa markii hablaha la helo liumin umo iyagoo u ahaaday wa abin iyo aabbo iyagoo u ahaaday o amase liabin aabbo iyagoo u ahaaday facmal ku camalfal bihaadaakan tusib xaqa ayaad asiibiye halka ayuu cashirkeenni inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam